bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu maa yaquuluhu lmaashi maca aljanaasati janaasada kan la socdaa waxa uu dhahayo cadaynteedii ayuu u baab yahay baabkan yustaxabu lahu waxaa loo sunneeyaa qofka janaasada raacayo la socdo an yakuuna inuu ahaada mushtaqilan mid ku shuqloon bidikri bidikrillaahi tacaala ilaahi dikrigiisa iyo walfikri fiirfiirin fii maa yalqaahu waxa uu la kulmayo almeyitu midka dhintay wamaa yakuunu iyo waxa uu ahaanayo masiiruhu masiirkiisa waxaasilu maa iyo shay xaasilkiisa kaana fiihi oo ku sugnaa oo ahaa yacni inuu ku sugan yahay waana haada kana aakhiru dunyaa adduunyada aakhirkeeda inuu yahay wa masiiru ahlihaa dadka adduunyada jooga masiirkoodu inuu sidaas yahay oo saasoo kale ay u dhimanayaan walyaxdar haka digtoonaada kula alxadari digtoonaan dhammaanteed min alxadiidi sheeko ou sheekeeyo bimaa shay laa faa-idata faa-ido fiihi dhexdiisa aynan ku sugnayn wixii faa-iido aynan dhexdiisa ku sugnayn inuu iska ilaaliyo ayb fadhi ku dirirka waxaa hadda u naqaan iyo janaaso iyadoo la joogo layska fadhi ku diriro oo dad la xanto oo dembi lagu sii jiro fa ina haada kani maxaa yeelay waxauu yihi waqtu fikrin waa waqti faker waqtigiisu waa wadikrin dikri waqtigiisu waayo taqbuxu fiihi ay xumaanaysa dhexdiisa alaflatu ayb afladu ay xumaanayso wallahu iyo dheeldheesha walishtigaalu iyo ku shuqloon bilxadiidi alfaariqi xadiid iska furan oo aan yacnii wax faa-iida aan lahayn fa ina alkalaama maxaa yeele ku hadal bimaa laa lagu hadla shay bimaa shay lagu hadla laa faa-idata faa-ida fiihi dhexdiis aynan ku sugnayn manhiyun canhu waa mid layska reebay fii jamiici alaxwaali axwaashu dhammaanteed fa kayfa sideebuu xaalku noqonayaa fii hada alxaali xaaladan marka kalaaba laysu diiday markaan oo meyd yaallo oo aakhiro in la xusuusto adduun qof walba inay meeshaas ninkaas uu yaqaanay sida u dambeysay qof walba inay u dambeynayso inuu ogaado la rabo maxaad umaleynay marka qofka marka markuu janaasadii wado oo uu janaasadii la socdo waa inuu ku dadaalo aakhiro inuu ka fakaro adduunyada masiirkeeda dadka jooga inay saa u dambeynayso uu ku fakero alla xusid uu ku dadaalo khushuuc inuu ku jiro ayaa la rabaa ayb waclam ogow ana almukhtaara sida la doortay wasawaaba sawaabkana ah wamaa kaana calayhi salafu iyo salafku waxay ku taagnaayeen radia allaahu canhum assukuunu weeyaan xasilnaan fii xaali sayri socodka waqtigiisa maca aljanaasati lala socdo falaa yurfacu la koryeeli maayo sawtun cod biqiraa'atin qiraaa loogu koryeeli maayo yani madhabka salafka waxau ahaa iyo siday salafka ku dhaqmaayeen janaasada in la deganaado marka la wado oo marka in qiraa'at lqur-aan kor loo dhiga ma aha walaa dikrin dikri in sawdka kor loogu yeela ma aha ayb walaa gayri dalika iyo kaa qeyrkiisna nacam oo dadka qaarkood waxaa arkay marka janaasada markay wadaan laa ilaaha ila allah ay qaadayaan iyo qur-aan iyo ikhlaaska iyo waxyaabahaas cirka ay kor u qaadayaan cirka ku dhajinayaan lama rabo marka taasoo kale ayb oo dariiqadii marka salafku waxay ahayd sawaabkana ah shib in la ahaado waalxikmatu xikmada fiihi ka sukuunkaas ku dhex jirta daahiratun weyaan mid muuqato wahiya anahu askanu wahiya waxay tahay xikmadu annahu sukuunka askanu weyaan mid deganaan badan ku deganaan badan ama dejin u deganaan badan likhaairihi waxaa kusoo dhacdhacayo khawaadirtiisa u deganaan badan ayb wa ajmacu lifikrihi fikirkiisa kan ururin badan waaye fii maa uu ku ururiya yatacalaqu biljanaasati janaasada ku tacalluqayo wahuwa almatluubu waana shayga la dalbayo fii hada alxaali waqtigaas fa kani huwa alxaqu weeyaan walaa takhtaranna niyahu ha ku kadsoonaanin buu ku yidhi bikahrati man dad badnaantiisa yukhaalifuhu arrinkaa khilaafayo yani wuxuu ku leey dadka khilaafsan ha ku kadsoonaanin waxaan arki jirnay janaasada marka la wado meel dheera laga soo maqli jira codka dadaa janaaso wadaan markaasaa markay meel dheer maraayaan waxaad maqlay hugun iyo qaylo iyo laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laleeyahay maqlaysaa ayb markay geli rabaan qabriga waxay leeyihiin allahu rabbi nabi muxamed iyo waa qaylinayaan marka qaylo socoto ayb marka dadka baxaysu yani janaasadii aan saas lagu dhihin waxay ka dhigi jireen dadku in meeshaas inkaar ay ka dhacday imaamu nawowi marka wuxuu ku leeyahay dadkaas tirada badan adiga ku kadsoonaanin oo manhajkaas salafka khilaafayo ayb masaladan ayb faqad qaala abuu caliyin waxa uu yiri alfudayl bnu ciyaad radia allaahu canhu maa macnaahu wax macnihiisu uu yahay war ilzam laazim buu yihi turuqa alhudaa hanuunka jidadkiisa laazimow ku dadaal walaa yaduruka yownan ku dhibin qilatu saalikiina dadka wadadaas hanuunka qaadayo yaraantooda yaynan ku dhibin waa yaryihiin adiga yaysku dhibin waiyaaka waxaan kaaga digayaa wa duruqa adalaalati baadida jidadkeedana iska ilaali walaa takhtara hana ku kadsoonaanin bikahrati ilhaaliki ina dadka halaagsamaayo badnaantooda yani dadka halaagsamayo inay badan yihiin yani kuwaas badnaantooda ha ku halaagsamin marka iska jir dadkaa meeshaas u badan iyo dadku waxaas ay sameeyaan iyo iska ilaali waxyaabahaas waqad raweynaa waxaanu warinay fii sunani lbayhaqiyi waxaanu ku warinay maa yaqtadii wax keenaya maa qultuhu waxa aan iri wa amaa maa yafcaluhu waxa ay samaynayaan aljahalatu dadka jahalada min alquraa'i oo dadka qur-aanka akhriyana ka mida dad quraa aho waxaa jira hadan iska jaahilo axkaamta sharciga ee jaahilka ah ayb wa amaa maa yafcaluhu waxa ay sameynayaan aljahalatu kuwa jahalada min alquraa'ina ka mida cala aljanaasati janaasada korkeeda ay ku samaynayaan bidimashqa iyo wagayriha dimashq iyo keyrkeed sheeqa dimashq uu joogi jiray raximahullah oo min alqiraa'ati akrin ah bitamdiidi jiidjiid lagu akriyo wa ikhraaji ilkalaami iyo warkii oo laga bixiyo can mawduucihi mawduuciisii laga bixiyo fa xaraamun weeyaan biijmaaci alculamaai ayb masartaasaan ku arkay meelal jiraanoo marka dadka laga dhintoo kale daday soo kiraysanayeen quraa ah dhar madmadoobay soo gashanayan sida gaaladii oo kale gaalada marka laga dhinta dhar madmadoobay gashtaan dhagah ayuu qabsanayaa markaasuu waxbaa la akrinaya jiid yani qiraa'o tamdiid leh ayaa la akrinayayb lacagaa lagu siinayaa marka intaasu iska rabaa isaganahaddii lacagta loo kordhin waayena wax yaryaro iska akrina haddii loo badiyana xoogaa waa aayadihii jannada ee ka sheekeynaya iyo akrina dadka marka meydka dadka laga dhintay marka waxaas waa isaga farxayan ayaga waqad awdaxtu waanan caddeeyey ayuu yiri qubxahu kaas xumaantiisa waqilaaba taxriimihi xaaraantinimadiisa adkaanteeda wa fisqa man qof fisqigiisna waa caddeeya buu yidhi tamakana suurtogeliyo u suurto galo min inkaarihi inkiridiisa falam yunkirhu aan inkirin fii kitaabi aadaabi alquraa'i tibyaankan ku sheegay qofka arrintaas inkiri kara oo joojin kara oonan joojinin oon inkirin yacni arrinkaas foolxumadii ee fisqinimadiisa yaan meelahaas uga hadlay tibyaankan uga hadlay wallaahu lmustacaanu marka khulaasat lqowl waa maxa janaaza markaa raacayso qalbiga deji feker gal oo yani waxaad ku fekertaa adduunye masiirkeeda iyo qofkaan ordi jirayo hadda naxashkaas ku duuduuban oo god loo sii wada madow badan adiguna masiirkaaga meeshaas un oo u socda ood ahaan doontid taas inaad ka fekertid ayb adkaar marka lala qayliyo oo qur-aan amaama tasbiix ama taxmiid ama takbiir ama tahliil laa ilaha illa allah haysi iyo ma iyada baabu maa yaquuluhu man marat bihi janaazatun ow ra-aahaa baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquuluhu uu dhahaya qofka man marat bihi qofkay soo marto janaazatun janaaze ay soo marto ow ra-aaha ama arko baabu maa yaquuluhu waxa uu dhahaya cadayntiisiibu u baab yahay man qof uu dhahaya marat bihi ay soo martay janaasatun janaaso ay soo martay ow ra ama arkayba yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yiraahdo subxaana alxayi aladii laa yamuut subxaana alxayi allaha nool ayaan nasahayaa oon ceeb ka hufayaa alladii laa yamuut oon dhimanaynin waqaala alqaadi alimaamu abulmaxaasin alruuyaaniyu min asxaabina kitaab albaxr layraa ayuu le kaasuba ka keenaya fii kitaabihi albaxr waxa uu ku yidhi yustaxabu waxaa la sunneeya an yadcuwa inuu ku ducaysto wayaquula uu yiraahdo laa ilaaha ila allahu alxayu aladii laa yamuut fayustaxabu waxaa la sunneeya an yadcuwa lahaa inuu ducaysto oo u duceeyo wayuhniya calayha bilkhayri khayrna ou ku ammaano in kaanat ahlan lihanaa ee ammaan hadday ahal u ahayd walaa yujaazifu ma ku xeel dheeraanayo oo ma ku quluwi samayna fii hanaa'ihi meydka ammaantiisa yani wuxuu ku leeyahay tanaa la sunneeya midan marka sunnaynteeda kolley uma ogi wax hadda kusoo aroorayo gaar ah ayb laakiin meydka in khayr lagu ammaano hadduu ahal u yahay kheyr waa fiican tahay maxaa yeele xadiid waxaa jira nebiga waxaa soo martay janaazo janaasadii markay soo martay ayuu yidhi ayaa saxaabadii waxayyay khayr ku ammaaneen markaasuu yihi wajabad haddana shar mid kalaa lasoo marsiyey shar bay ku sheegeen wajabad buu yihi markaasaa cumar yidhi maa wajabat yaa rasuul allah waa waajibtay rasuulka ilaahay o maxay tahay markaasuu yidhi eh, midaan khayr baad ku ammaanteen wanaag baa ku sheegteen khayrkii baa u waajibay tanna shar baa u waajibtay antum shuhadaa ullahi fi lardi idinku waxaa tihiin buu yidhi ilaahay markhaatiyaalkiisa dhulka joogo bani aadamka marka qofka ay khayr ku sheegaan ayagoon isu imaanin oo aan isdhihin war ninkaas aan khayrkiisa sheegsheegna kaalay ayagoon isdhihin qof baa dhintay markaasa ummadii waa ka naxday waa naxariis dalabtay wanaag baa nin kastoo sheego wanaagu ku ammaanaya qof ceeb ku sheegaayo maleh kaasoo kale marka waa u waajibaysaa waxyaabahaas ayb laakiin qof shar badnaay hadday in shar badan ay tiraahdo waa fiicnaay maanta dhan ay ku wardiyaan waxba u sameyn maysa taas oo dadka laga hadlayo horta waa dad markhaati gal ah inay yihiin waa dad markhaati galo inay yihiin ayb baabu maa yaquuluhu man yudkhilu lmayita qabrahu baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquuluhu uu dhahayo man yudkhilu qofka gelinayo almeyita meyidka qabrahu qabrigiisa gelinayo raweynaa fi sunani abi daawuuda waxaanu ku warinay buu yiri sunan abi daawuud iyo wtirmidiyi walbayhaqiyi wagayriha can ibni cumara radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa wadaca almeyita meydka hadduu dhigaayo fi lqabri qabriga qaala wuxuu dhahaya bismi illaahi wa calaa sunnati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam saasuu dhahay bismi illaahi wa calaa sunnati rasuulillahi sal l slam wa calaa millati rasuulillaahina waa la wariyey ayb marka qabriga la gelinayo marka meydka waxaa loo dhigaa dhanka qibladana waa loo jeediyaa dhinac dhinacaa loo seexiyaa dhinacaas marka wejigiis waa inuu qiblada u jeedo midigna oo u jiifo sida ugu fiicanna marka ee loo soo geliyaa waxay tahay meesha lugihiisa ku aadaysa asaga ayaa laga soo gelina maalan qabr <coughs> qabrigu markau god qodan waayo godkan meelna madaxa loo dhigi rabaa meydka meelna lugtiisa la aadi rabaa soo maha meesha lugtiisa dhinaca lugtiisa laga soo gelinaya qabriga dhinaca lugta meydka hadhow ku aadi doonto ayaa laga soo gelinaya marka madaxiisaana lagu soo hormarinaa qabriga xagga madaxa qabrigii markuu sidaasoo kale uu yahay madaxiisa in inta la dhiga la rabo lugihiina inta in la dhiga la rabo halkaanaa la dhiganaa meydka madaxiisiyaa lasoo qabanaa marka waa lasoo gelina dhanka qabriga lugtiisa laga soo gelina qabriga isaga lug ma laha laakiin bictibaari qofka ku jiro lugtiisa meesha noqonayso saasaa loo soo wadayaa meeshii madaxa la keenaya marka saanaa loo seexina marka midigta oo aadayso qiblada aadayso sidaasaa loo dhigaa marka ayb qaala tirmidiyu xadiidun xasan ayuu yihi tirmidi qaala shaaficiyu walasxaabu raximahum ullah marka marku dhigayana waxaa la layihaha bismi illaah wacalaa millati rasuulillah ama bismi illaahi wacalaa sunnati rasuulillahi sal l slam yani qofkan marka dariiqii rasuulka iyo milladii iyo diintii nebiga ayaa yani madaxa madaxiisa dhulka lagu dhigaya naam saasaa la yeelaya marka waxaa kaloo axaadiidta gobol ku sugnaatay qofka dhigaayo waa inuusan noqonin qof habeenkaas naag u tegay ayb waa inuuna noqonin oo markii nabiga gabadhiisa la duugaayo zaynaba ayaa waxaa la yidhi ayukum lam yuqaarif alleylata ayuu yii waryaan caawa jimaac samaynin oo xaaskiisa u tegin markaasaa la yiri cabdiraxmaan ibnu cawf aa yidhi aniga galuu yii adig qabri marka dhig macnahaas marka lam yuqaarifna ay lam yujaamica lagu fasiray sidii loo badan yahay qaala shaaficiyu iyo walasxaabu waxay dhaheen raximahum ullah yustaxabu waxaa la sunneeya an yadcuwa lilmeyiti meydka inuu u duceeyo maca haada kan maciisa wa min axsani ducaai ducatan ugu wanaagsanna maa nasa caleyhi shaaficiyu weyn raximahu llah fii mukhtasari lmusaniyi qaala waxa uu yihi yaquulu ladiina waxay dhahayaan kuwa yudkhiluunahu lqabra yudkhiluunahu gelinayaan isaga alqabra ay fi lqabri allaahuma yaa allaahu allow aslamahu ilayka alashixaau min waladihi waahlihi waqaraabatihi wa ikhwaanih ilaahu waxaa kuu sallimay oo kuu kaa keenay dad kuwa ugu bakhaylid badnaa isaga oo ilmihiisii ah ehelkiisii ah qaraabadiisii ah walaalihiis ah yani dadku moogta inuu qof ka dhinto waa ku bakaylayan ma jecla kuwii ku bakhayli lahaa ayaa adiga kuu dhiibay ilaahu maanto adiga kuu keenay hadda awalba ilaahay waa haystay yani waxaa laga wadaa marka qabrigii bay keeneen wafaaraqa man ayuu faaruqay kaana ahaaday huwa man kuba yuxibu inuu jecel yahay qurbahu dhowaanshihiisa wafaaraqa man ayb ayuu faaruqay kaana yuxibu qurbahu dhowaanshihiisa ou jeclaan jiray wakharaja man wakharaja dhawow baxay min sacati dunyaa addunyada waasacnimadeeda walxayaati iyo nolosha ilaa dulmati lqabri qabriga mugdigiisa ayuu u baxay wa diiqihi iyo ciriirigiisa <clears throat> wanazala bika aduu kugu soo degay ilaahu wa anta adiguna khayru manzuulin bihi kun lagu degaa kan ugu fiican baa tahay in caaqabtahu haddaad ciqaabtid fa bidanbin baa ku ciqaabtay facaaqabtahu caaqabtahu wain cafawta canhu haddaa iska cafisidna fa anta ahlulcafwi cafwiga ahlkiisii baa tahay anta haniyun ilaahu adugu waxaa tahay mid hani oo isaga ka deeqtoon can cadaabihi cadaabkiisa mid ka deeqtoon wahuwa isaguna faqiirun ilaa raxmatika naxariistaada mid u baahnaansha badan waaye allaahuma yaa allaahu allow ushkur xasanatahu xasanadiisa ilaahu u abaalgud waqfir sayi xumidiisa ilaahu dhaaf waacidhu min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa ka kori wajmac lahu ilaah u ururi biraxmatika naxariistaada sababkeeda an amna ugu aruuri ugu ururi amni min cadaabika uu ka aamin noqdo wakfiihi kaafi kula howlin shiddo kasta duuna aljannati jannada ka soke allahuma ya allahu allow ukhlufhu uga khaliif noqo fii tarikatihi fi lhaabiriin fii tarikatihi kuwii uu ka tegay dadkii uu ka tegay fi lkaabiriina kuwa uu ka tegay baaqiinta ee haray <clears throat> dhexdooda <clears throat> uga khaliif noqo warfachu fii ciliyiina ilaahu koryeel ciliyiinta macooda wacud calayhi ilaahu ula noqo wacud noqo caleyhi korkiisa kula noqo bifadli raxmatika naxariistaada fadligeeda yaa arxama araaximiin marka imaamu shaafici sidaan ku duceyna buu yiri hadduu marka duco un sameeyo intaas muhiima ah. baabu maa yaquuluhu bacda dafni baabu bayaani maakii cadayntiisii ayuu u baabyahay yaquuluhu ou dhahayo bacda dafni duugista kabacdi meydka marka la duugo kabacdi waxa la dhahayo assunnatu sunnada liman qof kaana ahaaday cala alqabri qabriga korkiisa ahaaday uu leeyahay an yaxhuwa weeyaan inuu ku hoobiyo fi lqabri qabriga halaata xafayaatin saddex cantoobo biyadeyhi labadiisii gacmood jamiican oo wada jiro min qibali ra-sihi xagga madaxa dadkii meeshaas soo xaadira marka inay caradii sidaas intay usoo qaadaan saddex sacab ay dhanka madaxa marka ay uga shubaan ayb qaala jamaacatun jamaaco waxay dhaheen min asxaabina asxaabteenna kamida yustaxabu waxaa la sunaynayaa an yaquula inuu yidhaahdo fi lxathwati aluulaa shubidda hore minha khalaqnaakum wafi haaniyatina inuu yidhaahdo wafiiha nuciidukum wafi thaalitati midda saddexaadna waminhaa nukhrijukum taaratan ukhraa sida sixadeedaayaddu marka de waxaa weyaan iyado aayaddu maka hadlayna sixada aayadda maka hadlayna aayaddu iyadu waa aayad qur-aanka ku jirto minhaa khalaqnaakum wafiiha nuciidukum waminhaa nukhrijukum taaratan ukhraa ayb marka adu laakiin saddexdaas waa sugnaatay wayustaxabu waxaa la sunneeya an yaqcuda inuu fariisto cindahu isaga agtiisa inuu fariisto wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaqcuda inuu fariisto cindahu isaga agtiisa meydka agtiisa bacda alfaraaqi duugista ka bacdi yustaxabu waxaa la sunneeya an yaqcuda inuu fariisto cindahu isaga agtiisa meydka agtiisa bacda alfaraaqi faaruq noqosho ka bacdi saacatan saacad yani muddo xoogaa inuu fadhiyo meesha saacadda lixdan daqiiqa lagama wado hadda waqti kooban oo yar qadra maa intii oo kale tunxaru laga qalo jazuurun hal wayuqsamu la qaybiyo laxmuhaa hilibkeeda wayuqasamu la qaybqaybiyo laxmuhaa hilibkeeda yani intii hal laga waqtigaa lagu cabira intaas man hal hal qala maaha qabriga korkiisa in wax lagu qalaa lamaba ogola laa caqra fi lislaam imaamu nawowina waa sheegayo majmuuca iyo meelahaas kutel uu sheegay yacni qadar hal la gowraco maqaarka laga fiiqay hilibkeeda la qaybiy intaasoo kale hala fadhiyo ayb iyadana isaga keeni doono marka xadiis waxaa jiro camr bnu lcaas radia allaahu canhu uu yidhi intaas uu dardaarmay intii hal laga qalo hilibkeeda la qaybiy haleela joogu yidhi si aan u fiirfiiriyo waxa aan rabbi aan malaa ugu jawaabayo malaa-igta imaanayso jawaabtooda saan isugu dubarito oon u diyaarsado ayb wayashtaqilu waxay ku shuqloomayaan alqaaciduuna kuwa fadhiyo bitilaawati lqur-aani qur-aanka akhrintiisa waducaai lilmeyiti meyidka loo duceeyo walwacdi iyo wacdi waxikaayaati ahli lkhayri iyo dadka ahlu khayrka sheekooyinkooda wa axwaali saalixiina iyo dadkii suusuubanaa axwaashooda waxyaabahaasay ka sheekeynay qur-aanka la akrinayo marka iyagoo da ma gaaraa meyd mase ma gaarayo qur-aan taas inta ugama hadlaya imaamu shaafici isaga qur-aan haddii meyd loo akriyo myani inaanu gaarayno qabaa sida mashhuurka ka ah laakiin waxaa laga wadaa waxay ka wadaan qur-aanka haddii meel lagu akriyo naxariisaa kusoo degaysa meeshaas naxariistaasaana meydkan oo wax ka helaa waay ujeedka rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa can caliyin radia allaahu canhu qaal kunnaa waxaanu ahayn waxaanade ducada iyana waxaa cadaynaya nebigu markuu meyd aaso wuxuu dhihi jiray istakfiruu liakhiikum <clears throat> war meydkii walaalkiin dembi dhaaf u weydiiya ilaahay wasaluu lahu tahbiita sugnaansho inuu sugnaadana u weydiiya su-aasha ku sugnaado fa inahu laana yusal haddaa la su-aalayo ayb rawaynaa fi saxiixahi lbukhaariyi wa can caliyin radi allahu canhu qaal kunaa fi jinaazatin janaaza ayaan ahayn fii baqiici lgarqad baqiicu lgarqad ayb meeshii marka muslimiinta isku duugi jireen birtayb baqiiculgarqad ayaa leedaa madiinu ku yaalaa masaajidka wax yar u jiraa waaba albaabada masaajidka haddaa kasoo baxda wuxuu kaa qabanayaa bidixda ayb xero aada u weyn waaye marka qubuurtii hore saxaabada sibay u soocan tahay waa qubuur aan dhisnayno qadiima ila al dadka waa lagu aasaa baqiica qaala kunaa fii jinaazatin fii baqiici fa ataanaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigaa noo yimid faqacada waa fariistay waqacadnaa anaguna waan fariisanay xowlahu agagaarkiisa wa macahu isaga oo wato mixdaratun mikdaratu miksaratun mikhsaratun ayb ul yani bakoorad yar isagoo wato fa nakasa waa muday dhulkii buu ku mudmuday marka fa nakasa waa foorarsaday magaciisii buu foorariyey wa jacala wuxuu gudagalay yankutu inuu mudmudayo dhulki bimiksaratihi bakooradiisa inuu dhulka ku mudmudayo qofka markuu fakarayo saasuu yidhaahda uma qaala waxa uu yihi maa minkum min axadin maa minkum idinkama mid aha idinka min axadin axad ilaa qad kutiba waa la qoray maqcaduhu ayaa la qoray meesha uu fariisanayo min annaari uu ka fariisanayo ayb ayb maqcad waa mafcal qacadda yaqcudu waa yafculu yafcalu iyo yafculu iyo kii muctalu laami ahaa maxaa lagu keeni jiray masder iyo darafba mafcala lagu keeni jiray qacadda marka waa yaqcududa maqcad baa layb haddii ay tahay markaas yani baabu yafcilu oo waawna aan fa-diisu aynan noqonin laamna aan ku jiranin laamteedana aan jiranin markaas waxaa weyaan mafcil baa lagu keenayaa oo daraf iyo masdarba wixii intaa ka soo haran waatuu dhihi jire iftax masdaran oo siwaa hugsir laamiya wuxuu yidhi marka ayb maa minkum min axadin ilaa qad kutiba waa la qoray maqcaduhu makaanu fadhigiisa min annaari naarta uu ka fariisanayo wamaqcaduhu iyo makaanu fadhigiisa min aljannati uu ku lahaa jannada faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahi afalaa natakilu calaa kitaabina wixii naloo qoray kitaabku waa wixii hore loo qoray lowxul maxfuudka lagu dhigay wixii naloo qoray kitaabkeennii miyaanan isku haleyneynin oo aanan camalka iska dhaafaynin mar haddii wax naloo qoray aan aragna miyaanan iska dhahaynin faqaala waxa uu yidhi icmaluu camal fala fakullun mid kastaa muyasarun mid loo fududeeyey loo fududeeyey waay limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray qof walbaa wixii loo qoray ee loo abuuray baa loo fududeeyey wadakara tamaam alxadiidi buu sheegay maclushaahidka intaas wacdi waayo <clears throat> warawaynaa fi saxiixi muslimin can camr bni alcaasi radia allahu canhu qaala idaa dafantumuunii haddaad iduugtaan aqiimuu nagaada xowla qabrii qabrigeyga agagaarkiisa qadra maa intii oo kale tunxaru laga qala jazuurun hal wayuqasamu la qaybiya laxmuhaa hilibkeeda xataa astanisa bikum saan idiin weheshado waandura aan fiirfiiriya maadaa waxa uraajicu aan ku celina aan kula celistamayo bihi maagaba rusula rabbi rabbigay rusushiisa malaaigta rabbigay waxa aan ugu jawaabi lahaa oon ugu celin lahaa intaan isaga aan ka fiirfiirsado ila jooga warawaynaa fii sunani abi daawuuda walbayhaqiyi biisnaadin xasanin can cuhmaana radia allaahu canhu qaal kaana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa faraqa haddii uu dhammeeyo min dafni lmayiti meydka duugistiisa waqafa caleyhi korkiisau istaagayay faqaala wuxuu dhahay istakfiruu liakhiikum walaalkiin dembi dhaaf ilaahay u weydiiya wasaluu lahu tahbiita sugnaanshana u su-aala su-aashii inuu ku sugnaado qabriga fa inahu laana hadda ayaa yus-alu la weydiinayaa qaala ashaaficiyu walasxaab yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaqra-uu cindahu agtiisa inay ku akhriyaan shay-an wax oo min alqur'aani qur-aankii ka mid a ah qaaluu waxay yidhaahdeen in khatamuu hadday khatimaan alqur-aana qur-aanka kullahu dhammaantiis kaana xasanan wax wanaagsan yani macnaha ay ka wataanna waxay tahay qur-aankii baa gaaraya hadda isagoo shaafici ma qabee meeshaas qur-aanka lagu akrinayaa naxariis kusoo degaysaa riyaadkana sidaan oo kale ku sheegay warawaynaa fii sunani lbayhaqiyi biisnaadin xasanin ana bna cumara ibn cumar istaxaba wuxuu suneeyey an yaqraa an yuqra'a in lagu akhriyo cala alqabri qabriga korkiisa bacda dafni aaska ka bacdi awalu suurati albaqara wa khaatimatuhaa in lagu aqriyo suuratu lbaqara awalkeeda in lagu aqriyo iyo meesheeda dambe ayb meeshaas marka ayb waraweynaa fi sunan اlbayhaqiyi xaafidku markuu taqriijiyey waxa uu yihi bisanadihi ilى اlbayhaqiyi qaala xadaثna abu cabdillahi اlxaafid qaala xadaثna abuاlcabaas ibn yacquub abuاlcabaas ibnu yacquub qaala xadaثna اlcabaas ibnu muxamed qaala sأltu yaxya bna maciin can اlqira'ati cinda alqabri faqaala xadaanii mubashar bnu ismaaciil alxalabiyu can cabdiraxmaan bni lajilaaj can abiihi qaala libaniihi idaa ana midtu fadacuunii fii qabrii waquluu bismi illahi wcalaa sunati rasuuli illahi sal slam wasanuu cala turaabi sanan yb uma qra-uu cinda ra'sii awala suurati albaqara wa khaatimataha fainii ra-aytu bna cumara yastaxibu dalika qaala alxaafid bacda takhriijihi hada mawquufun xasanun waa mowquuf xasana akhrajahu abu bakrin alkhalaal waakhrajahu min riwaayati abi muusa alxadaad wa kaana saduuqan qaala sallaynaa maca axmed calaa janaazatin imaam axmed aan janaaze la dukanay falamaa faraqa min dafnihi markuu dhammeeyey xabasa rajulun ayaa xabisay dariirun yaqra' cinda alqabri faqaala lahu axmed yaa hada ina alqira'ata cinda alqabri bidcatun markaasuu yiri qiraa'ada qabriga agtiisa lagu aqriyaa waa bidco falamaa kharajnaa qaala lahu wuxuu ku yiri maxamed ibnu qudaama ayaa wuxuu ku yiri imaam axmed yaa abaa cabdillaahi maa taquulu fii mubashar ibni ismaaciil qaala hiqatun mubashar maxaa ka leedahay markaasuu imaam axmed yidhi waa hiqo qaala katabtu canhu shay-an baan ka qoray ka dhigay katabta canhu shay-an ka qortay qaala nacan buu qaala inahu ninkaas aada wax ka qortay hiqa waayana tiri xadathanii can cabdiraxmaan ibni lajlaaj can abiihi anahu awsaa idaa dufina an yaqra-u cinda qabrihi faatixata albaqara wa khaatimataha waqaala samictu bna cumara yuusii bidalika isoo ku dardaarmayaan maqle qaala waxau yihi faqaala axmedu lirajuli falyaqra markaasu imaam axmed waxa uu yihi hadaba waaye falyqra hala aqriyo ayuu yiri marka ujeedku marka waxaa weyaan qiraa'adaas qabriga agtiisa lagu aqrinayo naxariis iyo yaa meeshaa kusoo degaysay leedahay ayb marka sanad xasana waa sanadkan ibn cumar inuusaan suneeyey oo yacni jeclaystay waa mawquuf laakiin ibn cumar haddii wixii saxaabadu ay sameeyeen xoogaa marka bidco waay sida lagu dhaho ma sahlana ayb faslun wa amaa talqiinu lmeyiti meydka talqiinta lagu akriyaa bacda dafni talqiintu laba qabla yacni intounan dhimanin intaanu intuusan dhimanin intounan dhimanin laqinuu mowtaakum laa ilaaha illa allah qofka in laa ilaha illa loo laqino waa soo marnay markii la duugo kabacdi talqiintan la akhriyana faqad qaala jamaacatun waxay dhaheen kathiiruuna fara badanoo min asxaabina asxaabteenna kamida biistixbaabihi talqintaa sunanimadeeday dhaheen fa miman nasa cala istixbaabihi dadka sunanimadeeda caddeeyay waxaa kamid a ah alqaadi xuseyn fii tacliiqihi tacliiqadiisa wa saaxibuhu iyo saaxibkiisa abuu sacdin ilmutawallii fii kitaabihi atatima kitaabkiisa atatima wshaykhu alimaamu zaahidu abulfatx nasru bnu ibrahima bni nasr almaqdisiyu oo ninka iskale alxujatu calaa taariki lmaxaja <clears throat> kitaab caqiidada uu ka qoray walimaamu abulqaasim alraaficiyu wagayruhum wanaqalahu lqaadi xusein can ilasxaabi buu ka naqlay kasoo guuriyey wa lafduhu talqiinta lafdigeeda faqaala shaykhu nasrun waxa uu yidhi idaa faraqa min dafnihi hadduu dhammeeyo yaqifu cinda rasihi madaxiisa agteedu istaaga cinda rasi qabrihi qabrigiisa madaxiisa agtiisa ayuu istaagayaa wayaquulu wuxuu dhahayaa yaa fulaan bnu fula yaa fulaanu bna fulaanin udkur sheeg alcahd aladii kharajta calayhi min addunyaa cahdigii aada adduunyada uga baxday shaygii aduu ku taagan adduunyada aada uga baxday sheeg shahaadatu an laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lahu sheeg weyaan huwa shahaadatu an laa ilaha ilah waxdahu laa shariika lah waana muxameda cabduhu warasuuluhu waana saacata aatiyatun laa rayba fiiha waana allaha yabcahu man fi lqubuur qul dheh radiitu billaahi raban wabilslaami diinan wabimoxamedin sala allahu calayhi wasalama nabiyan wabilkacbati qiblatan ayaan uga raali noqday wabilqur'aani imaaman wabilmuslimiina ikhwaanan rabbiy allaahu laa ilaaha illaa huu wahuwa rablcarshi alcadiim lafdigaasuu sheegay nasr almaqdisi hada lafdu shaykhi nasrin almaqdisiyi fi kitaabihi tahdiib walafdu lbaaqiina binaxwihi kuwa kalena lafdigooda kanoo kale u ahaa wa fii lafdi bacdihim naqsun canhu ayaa ku jirta nuqsaamin kan laga nuqsaamiyo uma minhum waxaa kamid a man yaquulu kuwa dhahay yaa cabdallaahi bna amati kuwa marka yaa cabdallaahi ibna amati dhaha yaa fulaan ibnu heblaayo hooyadiisay ugu wacayaan soomaalida marka midaasaa qaalibka ah. wa minhum man yaquulu yaa cabdallaahi ibna xawaa waxay kuleeyiin haddaan hooyadiis la aqoonin markaas magaceeda ibnu xawaa ah a dhahaa ilaa xawa hooyo oo dhashay dadkan oo dhan wa man yaquulu yaa fulaanu bismihi magaciisa ibna amatillaah ow yaa fulaanu ibna xawaa cabdllahi inaan la dhihin fulaan magaciisa la isticmaalo wa bimacna waay wasu'ila shaykhu limaamu abuu camr ibnu salaax ayaa la weydiiyey abu camr ibnu salaax sheekhii muxadidka faqiiha ahaa raximah llahu can hada talqiini talqiintan baa la weydiiyey faqaala fii fataawiihi fataawidiisiiba wuxuu ku yidhi adtalqiinu talqiinka huwa aladii nakhtaaruhu waa kaan dooranayno wanacmalu bihi aan ku camal falayno wadakarahu jamaacatu min asxaabina alkhuraasaaniyiinana ay sheegeen qaala waxau yihi waqad rawaynaa fiihi xadiian xadiid ayaan ku warinay min xadiidi abi umaamata ah leysa bilqaa'imi isnaaduhu leysa ma ahan xadiidku ma ahaanin huwa xadiidku bilqaa'imi ma ahaanin mid uu taagan yahay isnaaduhu isnaadkiisa yani isnaadkiisu ma xoog badnaahu walaakin ictadada bishawaahida laakiin wuxuu ku xoogeystay buu yihi shawaahid wabicamali ahli shaami bihi qadiiman reer shaam ku camalfalkooda ayuu ku xoogsaday qadiiman yani hore qaala waxauu yihi waamaa talqiinu ifli radiici cunuga yarka ah cunuga yarkaa ee nuugaayo talqiintiisa famaa lahu mustanadun ma laha mustanad yuctamadu la cuskado walaa naraahu mana aragno ilma yaryar ilma yaryar talqiin in loo suubiya ma aragno oo isagoo nuugaayaba dhintay qultu asawaabu sawaabku anahu laa yulaqanu sagiiru sagiirka loo talqiinin maayo mutlaqan sawaaun waxaajina kaana radiican ahayaa mid nuugayo ow akbara minhu ama mid ka weyn ahaaye eh, maa lam yabluq haduunan qaangaarin wayasir mukalafan una noqonin buu yiri wallahu aclamu meeshaas eh, marka xadiidkan abi umaamana inuu daciif yahay waa la sheegay eh, qisada laftirkeedana waxyaabaha waa lagu xoojinayaa layidhina waa camalu man bacda saxaaba dad saxaabada ka dambeeyay camal ay la imaadeen marka talqiintaas in laga tagaa fiican waxba aan la samayn maadaama wax soo arooray aynan ahayn weliba iyadoo kale hadday jiri jirto xilliga rasuulka waa mimaa tacumu bihi lbalwa maxaa yeele meydku wax joogto ah maalin walba ama usbuuc walba qof baa la duugaya haddii nebigu markii la duuga kabacdi oo waxaan aqrin jirayna waa lasoo guurin lahaa ilaa wax ka yarba waa lasoo guuriyey ilaa janaasadu meel oo guri ma ka dhacayso meel banaanay ka dhacaysaa ummad badan baa nebiga la joogto way soo naqlin lahaayeen haddii sunno nebi ay jirta tanoo kalena walidaalika waxyaabaha sidaas oo kalea marka haddaan lasoo naqlinin waa inaan la sameynin marka ayb ibnulqayim isaga kitaabu ruux waa ku waa wuu ku sugay in la akriyo dalqeynta iyo waxyaabahaas wuu ishaaray baabu wasiyati lmeyiti an yusalliya calayhi insaanu bicaynihi ow an yudfana calayhi calaa sifatin makhsuusatin wa fii mowdicin makhsuusin wakadalika alkafanu wagayruhu min umuurihi alatii tufcalu walatii laa tufcalu ayb baabu wasiyati lmeyiti meydka dardaarankiisii ayuu u baab yahay ou dardaarmo an yusalliya calayhi in uu ku tukado korkiisa insaanu qof bicaynihi yani haddaan dhintay hebel ha igu tukado ayb inuu dardaarmo qofka aw amase an yudfana in la duugo calaa sifatin sifo lagu duugo maksuusatin oo khaas ah sifo gaara ah in loo duugo habkahabkaa laii duugo inuu yiraah wa fii mowdicin maksuusin iyo meel gaara in lagu duugo oo uu yiraa maalan meel heblaayo ani laygu duugo wakadalika waxaa lamida ah sidaadaasoo kale alkafanu kafankii wa wagayruhu iyo keyrkiis min umuurihi arrimihiisa allatii tufcalu la samaynayo iyo walatii laa tufcalu ayb duugistiina marka inuu ka dardaarmo uu yiraa kaasna hala sameeyo waxaasna yaalla ay samayn rawaynaa fii saxiixi lbukhaariyi can caaishata radia allaahu canha qaalat dakhaltu calaa abi bakrin baan u galay radia allahu canhu tacnii waxay ujeedaa wahuwa mariidun isagoo jiran faqaala waxa uu yihi fii kam kafantum meeqaad ku kafaniseen annabiya sala allahu alayh ali wasalam rasuulka faqultu waxaan ihi fii halaathati aswaabin saddex maro qaala waxa uu yidhi fii ayi yowmin maalinteebaa tuwufiya la oofsaday rasuulullahi sal l slam qaalat yowma alitnayn maalin isniina dhexdeedaa la oofsaday qaala fa ayu yowmin haada maanta maalintee waaye qaalat waxay tihi yowmu lithnayn waa maalin isniina qaala arjuu waxaan rajeynayaa fiimaa beynii wa beyna alleyli waxaan rajeynayaa dhimashadeedu inay noqoto hadda waqtiga aan joogo ilaa caawo inta u dhexayso oo isniinta inuu gafuu diidaa marka fa ilaa thawbin mara ayuu fiiriye calayhi korkiisa ahayd kaana yumaradu fiihi lagu jirisiinayay mara markuu jiranaa marka lagu baxnaaninayo ayuu arkay ayuu fiiriyey bihi radcun leh dharoob min zacfaraanin zacfaraan ah zacfaraan waxbaa ku dharoobnay maradii midab oo zacfaraan faqaala waxauu yihi iqsiluu dhaqa thawbii haadaa maradeedan io dhaqa wasiiduu caleyhi thawbayni labana igu dara sadexsay u noqoto fakafinuunii fiiha igu kafaniy qultu waxaan idhi ina haadaa kani khalaqun khaliqun mau ku dhigaaday ya ina haadaa kani khalaqun waa mid markaa baaba-ay duugoobay yani maradan waa duugooda muddaad wadatay qaala waxa uu yidhi ina alxaya qofka noolba ba axaqu ku xaqnimo badan biljadiidi marada cusub min almeyiti kaga xaqnimo badan inamaa huwa lilmuhlati un weyaan ah. inamaa huwa maradu un waxay u ahaatay lilmuhlati carunka qofka hadduu dhinto waa dhacaamaya hadduusan ilaahay de qof fiican saalix oo alla waxaa ka ilaaliya ah, uusan ahayn sida badan dadku yacni intay dhacaamaan oo dhacaankoodii waxay dhulka ku wada baxaan marka mara noocaa sidaas dhacaan iyo waxaa iyo carun usugnaan ayuu usugnaanayaa marada falam yutawafa lama oofsanin xataa amsaa intuu ka galabaystay min leylati thulathaa habeenkii thulathada oo dufina qabla an yusbixa intuuna waa bariisanin ayaa la duugay qultu qowluhaa radcun bifatxi iraa'i wa iskaani daali wa bilcayni almuhmalaati wahuwa alaharu waa raadka wa qowluhu lilmuhlati lilmahlati lilmihlati intaba waa leeyahay ruwiya bidami lmiimi wa wakasriha miimka warka waa muhallath halaathu luqaatin walhaa-u saakinatun weeyaan haadana wa huwa muhluhu assadiidu weyaan carunka aladii yataxallalu min badani lmeyiti kaasoo ka ayb midkaasoo markaa ka imaanayo meydka badankiisa meydka badankiisa kasoo furfurmayo maxalushaahidka abubakar karfan iyo dardaaran iyo sida loo duugayo waxbau ka dardaarmay waraweynaa fi saxiixi اlbukhaariyi anna cumar bna alkhadaab radi allahu canhu qaala lamaa jurixa markii la dhaawacay wuxuu yidhi cumar idaa ana qubidtu aniga haddii lay oofsado faxmiluunii iqaada uma sallim waqul dheh uma salim salaan waqul dheh yastadinu cumaru caaisha ayaa la dhahay hadalka ile nabiga guriga caaisha ku duugnaa moogtahay iyo abuubakare waqul dheh yastadinu cumaru cumar waa istiidaan weydiisanayaa inuu meeshaan lagu duugo fain adinat lii hadday ii idinto yacni caaishata waaye fa adkhiluunii geliya oo meeshaas igu duuga wain radadnii hadday i celisana ruduunii ilaa maqaabiri lmuslimiin muslimiinta meesha lagu aasa igu duuga aniga markaa tanna waa mowdicu dafnihi ayuu ka dardaarmaya mowdic makhsuus cumar marka wuxuu leeyahay maadaama nebiga abubakar hal meel ku duugan yihin anna meeshaas in laygu duugaan rabaa nebigu marka isaga khaasiya waxau laha meeshii lagu duugaayey meeshuu ku dhintay in lagu duugo meeshii uu ku dhintaa nebiga lagu duugi guriga caaisha ahayd abuubakarna da caaisho iyadaa u idinto guriga iska lahayd cumarna marka wuxuu leeyahay caaisho ayuu <clears throat> fasaxa la iga qaado ha ii ogolaato maadaama meesheedii ay tahay ayb hadday idiidana maqaabirulmuslimiina laygu duugo waraweynaa fi saxiixi muslimin can caamir bni sacd bni abi waqaas qaala waxauu yihi qaala sacdun sacad waxauu yihi ilxaduu lii laxdan il ii sameeya il laxdiga waxaa la yidhaahdaa godka inta la qodo haddana geesta hoose laga qodo oo meydka la geliye markaasl godka marka caadi loo qodo haddana in gees laga qodo qofkii marka qabriga marka carada la kuuso waxaad moodaa inuu ku duugan yahay waxaad moodaa inuu ku duugan yahay meeshaas kuusan laakiin meesha kuusan meydka kuma aadana gees u jiraa <clears throat> ilkaana fadli badan ayb laakiin dhulku hadduu yahay dhul aada u jilicsan iilkama qodmaayo waa in markaas la sameeyo shiqi <clears throat> wansibuu calaya ku shuba aniga korkeyga allabina <clears throat> dhagxaanta yareerka nasban shubid ku shuba kamaa sunica birasuuli illahi sal l salam ayb waraweynaa ayb ayb meeshaan marka ayb ayb xadiidka marka muslim baa weriyey waraweynaa fii saxiixi muslimin can camri bni alcaasi radia allahu canhu anahu qaala waxa uu yihi huwa fii siyaaqati lmowti isagoo geerida kaxaynteeda ku dhex jiro idaa anaa midtu haddaan dhinta aniga falaa tasxabnii naaixatun mid barooranaysa ayayna ila iraacin walaa naarun yani naf barooranaysa yaana iraacin walaa naarun dabna yaan yaan fa idaa dafantumuunii haddaad i duugtaan fashunnuu calaya turaaba ciidda igu hoobiya igu shuba shannan shubid uma aqiimuu xawla qabri qabrigayga nagaada agagaarkiisa qadra maa tunxaru inta laga qalo jazuurun hal wayuqasamu laxmuha hilibkeedana la qaybiya xataa astaanisa bikum saan idiin weheshado wa andura aan fiiriya maadaa uraajica bihi rusula rabbii xadiidkan waana soo maray macnihiisuna waxaa weeyaan sifo gaara ayuu ka dardaarmay oo loo duugayo qultu qowluhu shunnuu ruwiya bisiini almuhmalati ayaa la wariyey wabilmucjamati shiin la dhibiceyna waa la sunnuu iyo shunnuu wamacnaahu subuuhu shuba waay qaliilan qaliilan wax yareer warawaynaa fi hada almacnaa xadiida xudeyfata almutaqadima soo hormaray xadiidkii soo hormaray fii baabi iclaami asxaabi lmeyiti bimowtihi wagayri dalika min alaxaadiidi wafii ma dakarnaahu kifaayatun wabillahi towfiiq qultu wayanbaqii waxaa haboon anlaa yuqallada almeyitu meyidka inaan lagu taqliidin ayb wayutaabaca aan lagu raacin fii kulli maa wasaa bihi wax walba ku dardaarmo hadda dardaaran aan sheegnay wax allaala wixii meydka uu ku dardaarmo ma lagu raacayaana waxaa haboon wax walba inaan lagu raacin bal yucradu daalika waxaa loo bandhigayaa calaa ahlilcilmi ahlucilmiga meyd baa dardaarmay saa hala iyaalo ahlucilmigaa loo tegaa culimmada meydkan saasuu dardaarmay ma noo banaan tahay inaan u sameyno ayaa laleeyahay mara famaa abaaxuuhu wixii ay banneeyaan fucila waa la samaynayaa wamaa laa waxaynan banayninna falaa ma la samayna wa ana adkuru min dalika amhilatan ayaan ka sheegayaa buu yidhi faidaa awsaa hadduu dardaarmo bian yudfana in lagu duugo fii mowdicin meel min maqaabiri baldatihi beledkiisa maqaabirta ku taalla ah wadalika almawducu meeshaasna macdinu lakhyaari dadka akhyaarta ah asalkoodu uu yahay fayanbaqii waxaa haboon an yuxaafada calaa wasiyatihi dardaarankiisa in la ilaaliyo markaas wuxuu yidhi qubuurtaas beledka ku taallo meeshaas iyo meesha meel heblaayaha laygaga duugo meeshaasna waa meel dad saalixiina ay ku duugan yihiin culimmadii beledka iyo dad suusuuban baa ku duugan waalidkiis iyo kale oo wan wanaagsanayena ku duugan waa fiican waa la yeela dardaarankaasoo kale waidaa awsaa hadduu dardaarmo bian yusalliya caleyhi inuu ku tukado ajnabiyun qof ajnabi ah fahal yuqadamu ma la hormarinayaa fi salaati salaad calaa aqaaribi ilmeyiti ma loogaga hormarinayaa oo maalan wuxuu yidhi aniga haddaan dhinta janaasadeeda nin hebel ha ku tukado waa nin ajnabi ah oo qaraabadiisa aan ka mid ahayn yani fiihi khilaafun baa marka ma la yeelayaayo janaasaduna de waxaa weeyaan qofka meydka qaraabada la ah Eh, dad ugu dhow inuu tujiyo salaada janaazada iyay shaaficiyadu sheegaan fiihi khilaafun lilculamaai culamada dhexdooda khilaaf ayaa ku sugantaa wasaxiixu fii madhabina annaga madhabteenna dhexdeeda sida saxiixa ku ah ana alqariiba owlaa ninka qariibka u haboon inuu wax tujiyo <clears throat> laakin in kaana almuusaan lahu midka loo dardaarmay miman yunsabu ila asalaax kan laga dardaarmay hadduu yahay nin saalixnimo iyo wanaag loo nisbeeyo aw ilbaraacati fi lcilmi ama cilmigii inuu ku xeel dheer yahay maca asiyaanati dhowrsanaanna lala qabo wadikri wadikri lxasani iyo dikri iyo sheegsheeg wanaagsan inuu leeyahay nin aada loo ammaano ustuxiba lilqariibi qariibkii waxaa loo sunneeyaa alladii laysa huwa aan ahaayn isagu fii mili xaalihi isaga aan xaaladiisaasoo kale aan la mid ahayn ninkii qariibka ahaa meydka matalan wiilkiisii oo kale ama aabihiisii oo kale jooga laakiin lama mid aha ninkaas xagga salaaxa iyo kulama mid ah ayb waxaa loo sunneeya ithaaruhu inuu u dooro ninka uu yiri adiga tuji qariibka inuu saa yidhaahdo ricaayatan lixaqi lmeyiti isagoo ilaalinaya marka ilaalin la ilaalinaya meydka xaqiisa ila meydka nin saalixa oo ducadiisa la aqbalayo hadduu janaasadii u hormaro way fiican tahay waidaa awsaa haddii uu dardaarmo bian yudfana in la duugo fii taabuutin sanduuq in lagu duugo sanduuqa laygeliyo yiri lam tanfud ma fulayso wasiyatuhu dardaarankiisa ma fulaayo ilaa an takuuna alardu dhulku inay tahay ma ahne rikhwatan mid aada u jilicsan aw nadiyatan ama mid qoyan yuxtaaju fiiha ileyhi loogu baahanayo marka sanduuqa fatanfudu wasiyatuhu fiihi waa fulaysaa marka dardaarankiisa arrinkaas wayakuunu min ra'si lmaali sanduuqaas intee laga bixina marka lacag badan uu joogaa maalan min rasi min ra'si lmaali maalkii ninkan uu ka tegay raasumaalkiisa laga bixinaa kalkafani sida karfanta looga bixi yaa jilicsan qof ma la dhigi karo waa qoyan yahay dhulkii ma la dhigi karo markaasoo kale in sanduuq ama alwaax loo dhigo hoosta alwaaxaas ama sanduuqaasna marka maalka meydka dhintaa laga gadaa waidaa awsaa hadduu dardaarmo bian yunqala in la naqliyo ilaa baladin aakhara in loo naqliyo xamaruu ku dhintay markaasuu maalan wuxuu yidhi waa in lay qaadaayo marka laygeeyo halkaas laygu duugo laa tanfudu wasiyatuhu dardaarankiisa ma fulaayo fa ina anaqla maxaa yeeley meydka naqlintiisu xaraamun weeyaan cala almadhabi saxiix almukhtaari madhabka saxiixa la doortay aladii qaalahu lakharuuna ay yiraahdeen wasaraxa bihi lmuxaqiquunana ay taxqiijiyeen waqiila makruuhun waaye waa la yihi xaaraam maahna waa karaaho qaala shaaficiyu raximahu llah waxau yihi ilaa an yakuuna inuu yahay maahane biqurbi makata maka meel u dhow aw ilmadiinati ama madiina aw beyt lmaqdis maahane fa ilayhaa waa loo naqlinayaa meesha libarakatihaa dhulkaas dhul baraka leh ninkii mathalan wuxuu ku dhintay maka meel iskaga dhowba jiddo kale ku dhintay meydkiis in jiddo laga soo qaado maka lagu duugaa wax dhiba male maxaa yale maka macno gaaraa ku jiri yaa ku jiro madiine meel u dhow ku dhintay madiine in layska geeyo wax dhiba male ayb waidaa awsaa haddii uu dardaarmo bian tudfana in la aaso taxta hoostiisa madribatun lagu aaso ayb waidaa awsaa haddii uu dardaarmo bian tudfana in la duugo taxta hoostiisa madrabatun ama madribatun yacnii wax markaa eh, dhisan aw makid aw mikhadatun ama barkin taxta ra-sihi madaxiisa hoosteeda in la yeelo ow naxwu dalika lam tanfud wasiyatuhu dardaarankiisii ma fulaayo ayb yani haddii hoos barkin madaxa la ii saaro uu yirahda la ii dhigo hoosteyda ama uu yiraahdo meesha hoose hoosteyda ha lagu sameeyo dhismo camal wax ah oo marka tiirar inta dhulka laga taago markaa yacnii isaga markaa loo sameeyo tiirarkaas dhulka inta lagu mudo wax lagu sameeyo oo meeshaas la saara isaga markaas ayb ama barkin in madaxa loo saaro haddii sidaa uu dardaarmo lam tanfud wasiyatuhu dardaarankiisii ma fulayso wakadaa idaa awsaa waxaa kuula mida haddii uu dardaarmo bian yukafana in la kafaniyo fii xariirin mara xariira fa ina takfiina arijaali ragga kafanintooda fi lxariiri lagu karfaniyo xaraamun weyaan watakfiina anisaai fiihi naagihii oo mara xariira lagu karfaniyana makruuhun weyaan leysa bixaraamin ma aha walkhunhaa khunhigiina fii haadaa kan ka rajuli bou la tooyahay khunha waa ninka labeebshaha nin naag marka walow owsaa haddii uu dardaarmo bian yukafana in la kafanayo fiimaa zaada wax ka badan calaa cadadi lkafani lmashruuci karfantii mashruuca ahayd cadadkeeda wax ka badan aw fii thawbin maro laa yasturu lbadana jirkaba aan asturaynin laa tanfudu wasiyatuhu dardaarankiisii ma fulayso walow awsaa hadduu dardaarmo bian yuqra'a cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa in lagu akriyo aw yutasadaqa canhu ama laga sadaqeeyo aw gayri dalika ama waxaa keyrkiisao min anwaaci alqurabi waxyaabaha alle loogu dhowaadaa nafadad waa fulaysaa ilaa an yaqtarina bihaa inuu la xiriirsanayo maahane maa yamnacu sharcu sharcigu waxau mancinaya minhaa iyada ka mida bisababisababkiisa uu ku mancinayo walow awsaa haddii uu dardaarmo bian tu-akhara in la dib dibdhiga jinaasatuhu janaasadiisa zaaidan wax ka badan cala almashruuci sida mashruuca lam tanfud ma fulaysa dardaaranka wasiyadu walow awsaa haddii uu dardaarmo bian yubnaa calayhi in la dhiso qabrigiisa in la dhiso fii maqbaratin maqbaro maqburatinna waa la wariyey ayb waa la dabdiyey shaadahaan waa marka fii maqbaratin maqbara musabalatin oo waqaf ahoo dadkao dhan muslimiinta ay isku duugaan haddii uu yiraahdo aniga qabrigeyga waa in la dhisaa meeshaas lilmuslimiina muslimiinta yacni tu loo waqfay u ah lam tanfud wasiyatuhu dardaarankiisii ma fulayo bal dalika xaraamun waaba xaaraanba kaas waana la duminaya abuuba yiri imaamu nawowi kutubtiisa kale wbillahi towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina muxamed wcalaa aalihi wsaxbi wslm